alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calaa khatami اlanbiyaaءi wاlmursaliin wcala aalihi waasxaabihi اlquri اlmayaamiin wcala ataabiciina lahum biixsaani ila ywm اddiin waslama tasliima kaiira wa bacd waa waxaynu ka bilaabaynaa aayadda saddex iyo afartan ee ka mida suurat الnisaa waxaynu ku dhex jirnay oo aynu soo maraynay ilaan kitaabku waa kitaabkii tasxiixinayay nolosha basharka bani aadamka noloshiisa ayuu tasxiixinayaa macnaha saxayaa wixii liitana uu ka jafayaa marka waxaynu soo aragnay nidaamkii qoyska sida wanaagsan ee quruxda badan ee qur-aanku usoo hufay waxaa halkana ilaahay uu ku xusayaa nidaamkii la xidhiidhay qofka akhlaaqdiisa iyo dahaaradiisa iyo cibaadadiisa intaba iyadoo uu ku xigsiin doono dahaarada badaniga dahaarada caqadiga qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeye mu'miniinta ahaayow laa taqrabu asalaa salaada ha u dhowaanina macnaha ha gelina salaada wa antum sukaara idinkoo sakhraansan idinkoo caqligiinna waxu dhimayo wax cabbay xataa taclamuu jeeroo garataan oo ogaataan maa taquuluuna waxaa leedihiin ilaa oo hadalkiina garanaysaan walaa junuban idinkoo jinaabalana salaada ha tukanina ilaa caabirii sabiil idinkoo jid gudbaya oo wado maraya mooyaane macnaha socdaal ahoo musaafiriina mooyaane xataa takhtasiluu jeeroo maydhataan ha u dhowaanina salaada wain kuntum mardaa haddii bukaan tihiin aw calaa safar ama socdaal ku jirtaan aw jaa'a ama uu yimaado axadun minkum mid idinka idinka midihi min alghaa'id suuliga ama xamaamka uu ka soo baxo intuu soo xaajo guto aw laamastum nnisaa ama dumarka taabataan haddii arrimahaa midkood dhaco falam tajiduu maa'a biyana aydaan helin fatayamamuu waxaa u jahaysataan oo raadisaan oo u qasadaan shaciidan tayiba ciid nadiifa oo wanaagsan famsaxuu biwujuuhikum wejiyaashiinna ku masaxa wa aydiikum gacmihiinnana ku masaxa macnaheedu waa ku gebagabaysa ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday cafuwan kii cafisiiskuu badanyaha addoommaha simbirraxooyinkooda dhaafa hafuuraa kii dembiga ka tirtiru ahaaday sidaasay aayaddani ka warrantay waxa ay wakti hore ayay soo degtay oo aayaadkii suuratulmaa-ida ayaa ka dambeeyey sida la ogsoon yahay bahasha khamriga la idhaahdo berigii hore carabta sharaabkoodu ahaa ama shaahooda sida shaaha aynoo cabna ama sharaabka oo kale ayuu uga dhignaa ilaahayna waa ogsoonaa subxaanahu wa tacaala waxba kama qarsoon had walba dee wixii addoommaha dhibaato u leh iyo wixii dheef u leh markuu doonay rabbi inuu xaaraantinimeeyo mar qura muu goynin laakiin sawa tadaruja fi tashriic waxa uu mariyay marxalado ilaa afar taasoo tilmaamaysa sharci dejinta ilaahay iyo xikmaadda xikmadda ay iska leedahay leannahu xikmad baa odhanaysa mufaaraqatu lma'luufi mashaqa shayga lala qabsado goyntiisu way yar adag tahay insaanku hadduu wax la qabsado ka jariddiisu way adag tahay marka sidii looga jari lahaa gogoldhig baa ilaahay u sameeyey suuratu naxl haddaad akhrido ilaahay baa wuxuu addoommaha ugu manno sheeganayay nicmooyinku siiyey markaase aayaddii waxa uu ku yihi wamin hamaraati الnakiili wاlacnaab tatakhiduuna minhu sakaran warisqan xasana geedtimireedka midhaha macnaha timirta iyo cinabka waxaa ka samaysanaysaan wax lagu sarkhraamo oo khamriya iyo arsaaqad wanaagsan oo casiir laga maroojiyo khamriyana waa ka samaysaan arsaaqad wanaagsan oo sabiib iyo timirana waa ka samaysataan dadka wixii aada u fikiraya waxay halkaa ka fahmeen kanide inaanu isagu arsaaqad wanaagsan ahayn bahalka khamriga la idhahdaa inaanu isagu arsaaqad fiican ahayn ayaa halkaa wixii caqli lahaa ay ka qaateen oo way iska daayeen mar labaad baa ilaahay uu soo dejiyey waynu soo marnay aayaddaasi yas'aluunaka can alkhamri waalmaysir qul fiihimaa ismun kabiiru wamanaaficu linnaas wa ismuhumaa akbaru min nafcihimaa khamriga iyo khamaarka hadday ku weydiiyeen u sheeg inay dhib badan leeyihiin dhib iyo dheefba weyle laakiin dhibkoodaa badan dee hadduu dhibkoodu badan yahay aan iska dayno dabaqad kale ama bulshadii qayb kale oo ka mid a ah ayaa joojiyey aayaddan suuratu nisaa ee imminka aynu marayna saddex iyo afartan baa soo degtay oo macnaheedu yahay iyada dadkii muuminiintaha ah intuu ilaahay u yeedhay kadib salaada ha gelina ha u dhowaaninaba idinkoo soo cabay oo sakhraamay macnaheedu waxa weeyaan wakhtiga salaadu ay soo dhowday bahasha ayaa loo dhowaani hala iska ilaaliyo sababtuna waxay ragga qaarkood baa iyagoo cabsan tukadayoo markaasay bartireeyeen bartiraynta ma taqaanaa macnaha waxa weye qofkii hadalkiisii isku dhex asxaabigu doona ahaada laakiin hadalkiibaa isku dhex daatay raggaa tukanayay hadalkoodiibaa manaa qur-aankii akhriyeen bay isku dhex khaldeen kolkaasaa ilahay uhi salaada ha u dhowaanina idinka oo cabsan jeeroo kala garataan waxaad leedihiin xataa taclamuu maa taquuluun ilaa garataan oo miyirsataan faa'iidada aayadda ka soo baxday waxa weeye buyiqa wakhtuha wakhtigeediiba haddana la soo cidhiidhiyey oo habeenkii iyo maalintii dee salaadda waxaa la tukadaa imise jeer shan jeer shantaa jeer qaarkood baaba isku dhowdhowba qaarkood sida dee maqhribka iyo cishaa'iga iyo dee wayba isku dhowdhow yihiinba marka qofka is idhaahda bahashaa sakhradeedu ha kaa baxdo dee saacadu u baahan yahay kolkii wakhtigeedii la soo yareeyey baa dadkii bulsh qayb badan oo dadaalaysa haddana ka go'dayba iyada oo dadkii wax koobanba ku soo hadhayba bahashii oo in badan iska daysay oo dee saddexdaa marxaladood la soo maray ayaa aayaddii cawda u jartay baa soo degtay aynu ku gaari doonno in sha allahu suuratu lmaa'ida yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru wاlmaysiru wاlansaabu wاlأslaamu rijs min camali shayطaani fajtanibuuh waxaasoo dhan oo ilaahay isku xidhiiya khamriga iyo khamaarka iyo tusbaxyada lagu faashada iyo sanamyada iyo waxaasi waa wasakha ka durka baa ilahay ilaa la yidhi fahal antum muntahuun intaasoo balaayay leedahay ma iska dayn waar ma idinka hadhe fahal antum muntahuun baa ilahay ma idinka hadhe asxaabtu markaa waxay idhahdeen intahaynaa intahaynaa yaa rab ilaahay ow ka hadh ilaahay ow ka hadh markaa waxaa la soo guray dheryihii iyo jalxadihii ay ku jirtay khamrigee lagu qaboojisanayay ayaa lagu soo daadiyey madiina wadooyinkeeda fi sikak waduruq waxaa la israaciyey weelkay ku jirtay iyo iyo iyadiiba markaasaa burburkii dheryaha ama burburkii aan idhaahna jalxadaha ayaa ku batay suuqa iyo iyadii oo u dindimaysa ama u qulqulaysa sida biyahoo kale ayaa wadooyinkuda halkaa waxaad ka arkaysaa sida ay ugu hogaansan yihiin dadka mu'miniinta had walba amarka ilaaha yimaada ogeysiiskii u horreeyey la bahashii waa la xaaraantinimeeyey ayay isku darmatay halkaasaa lagaga hadhay wixii iimaan lahaa halkaasu ku hadhay qofkii iimaankiisu uu siloon yahay wax ka sii yihiinna dee weli wuu sii leefleefaya waa idinka arkadoo intuu sii leefleefaaba weli kusii hunhunqaacaya hunqaacadiina uu soo celcelinaya ilaa unqaacay leedahay balaadoya marka dadka caba sida marka lasoo xidhayo iyo lagu arkay xagga hore iyo xagga dambeba way noqdaan laakiin way ismaydhmaydhaanoo dee cadar bay isku soo shubaan marka dambe silaa darteed ba hodheelada lagu dalxiisa had iyo jeer waxaa loo sameeyaa darar lagu hunqaaco marka iyada la cabo mid dadkaa dabadaha ka soo noqdaya ayaa show bahashii iyo wixiibuu isla waayay isku rakibnaayo gaaladu isku qoofaleen meeshii laga cabayey meeshii lagu hunqaacayay ar waa meel badawadaho halkii lagu hunqaacayayba ma laha meeshan aan dar lagu hunqaacaba lahayn waaya marka aayaddu sidaasaa marxaladii saddexaad bay ku jirtaa wakadalik saas oo kale ahayd baasha ribada la yidhahda markii la goynayeyna marka waa tashriica rabbaaniga iyo qiimaha uu leeyahay nidaamka samaawiga ilahay ilaahay ummadda u dejiyay marka intaa hore ilaahay uhi salaada ha u dhowaanina marka sakhraansan tihiin idinka oo dee kala garta waxaad leedihiin mooyaane de intaa waa la nasakhay aayadda oo aayaddii ka dambaysa sheegnay oo salaad mar la tukanaya iyo mar kale toona waaba xaaraanba lidalik buu nabigu xusey calayhi salaatu wasalaam qofku marka uu khamriga cabaya inaanu iimaan lahayn markuu sinaysanaya inaanu iimaan lahayn markuu waxadaya inaanu iimaan lahayn laa yazni zani xiina yazni wahuwa mumin walaa yashrib xiina yashrib wahuwa mumin iimaanka iyo iyadu isba qaban maayaanba iimaankii xaggee la ma waa laga saarayaa xagga sare dallaayadoo kale u noqonayaa uma qalmo qofka iimaanka leh arrimaha noocan oo kale maantana runtii dadkii marka ay noqdeen dad diintoodii ka durkay mid soo waarida iyo mid soo beera iyo mid isku shuba iyo mid sii tafaariiqay iyo foolxumadu halka ay marayso waataynu dee marar hore soo xusnay dee kollay ummado shisheeyo laga yaabo inay istaraatiijiyad ka leeyihiin dadka caqliyan in loo loo bedelaana way iska dhici kartaa ummadaha marka la doorinayo dee cuquusha lagaga duulaa caqiidadii iyo cuquusha caqligii iyo caqiidada haddii qofka laga duulo de waa qof la duufsaday oo la maray weeye oo si yarbaa wuxuu hayaba looga qaadi karaa dal iyo dunyada waaya intaasu waa intaasoo waa khamrigii qaybta dambe aayadda salaaddii inaan loo dhawaanayn baa ilaahay uu tilmaamay marka ay dadku jinaabo leeyihiin walaa junuuban ilaa caabiri sabiil marka jinaabo leedihiinna salaada ha u dhawaanina markuu qofku xayd leeyahay nifaas macnaa dhiiggii dhalmadii ee caadada jinaabadii waysela'aantii waxa ka xaraama dee inuu cibaadadii ilaahay isu taago oo marxaladaha xaaladda adoonku ugu nadiifsan yahi ugu qurux badan yahay ayay tahay ilaa haweyne meligee boqorkaa inuu ishortaago oo uu la faqo oo uu baryo oo adab uu ku qaabilo marka wuu yar silan yahay qofku xaaladaasi haysa soo nadiifiyo wakhtigaa uu jinaabada leeyahy ilaa uu maydho ilaa uu maydho salaaddii yuu taasina waa taa wey walaa junuban ilaa caabiri sabiilin xataa takhtasiluu jeeroo maydhataan markuu qofkii maydho salaaddii wuu gelayaa haddaba waxaa jira wakhtiyo qofkii uu biyaba waayo arrimihii biyaha u baahnaana ay ku yimaadeen sida maalan waa jinaabaysan yahay xamaamkiibuu ka soo baxay labadaba isku dar wax biyaana ma hayo sidaa ilaahay uu tilmaamay waxa biyihii bedel ka noqonaya gebagabaysiga gebagabaysigaasoo ah in de qofku uu ciiddii gacmaha ku dhufto wejiga iyo labada gacmood sidaa u mariyo way iska dhib yar tahayba ama waa dahaara ha la ama waa istibaaxa ha la idhaahdee siday fuqahadu qabaan ugu qaybsameen markaa salaadii buu iska tukanaya hadduu jinaabo leeyana wuu gebagabaysan haddii qofkan uu weyse laayahayna waa gebagabaysan kadibna saasuu salaaddii ku tukan doonaa marka cudurdaarada had iyo jeer qofku uu ku gebagabaysan karo saddex ka midaba ah aayaddu sheegtay in kuntum mardaa waa qofkiibaa buka aw calaa safarin ama socdaal buu ku sugan yahay oo biyaanu helin aw jaa'a axadun minkum min alqaa'id ama xamaamkuu ka soo baxay qofku aw laamastum nnisaa ama dumarkiibaa taabateen taana waynu fasiri doonaa waa iska jinaabadii uun falam tajiduu maaa waxaydaan helin biyo marka qofkii biyuu waayey isagoo xaaladahan ku sugan ama biyihii wuu haystaaye mardaa waa bukaan macnaha biyola'aan buu u ama biyihii way jiraano waa bukaan weysadii baanu karaynin ama maydhigii baanu karayn waay markaana fatayamamuu saciidan ayiban ciid wanaagsan u qasiya famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum gacmihiina iyo wejigiina ku masaxa inuu dib ugu noqon aayad intaa hore waynu dhaafnay xataa taclamuu maa taquuluuna ilaa laga gaadho oo khamriga iyo baabkiisiiba heedo waa la nasakhayntaa ah. walaa idinkoo jinaabale hadaba salaaddii ha u dhowaanina qof jinaabale inuu ilaahay sortaaguu salaad tukada maya ama waa inuu maydho xataa takhtasiluu ama waa inuu yahay fatayamamu saciidan dayiban ama weyso ama ma ama maydhi ama gebagabaysi labadaa mid ku geli karaa waxaa isweydiin leh maxay tahay istinahani aad hoos u yaro eegayso ilaa caabirii sabiil idinkoo jid gudbaya mooyaane idinka oo waddo gudbaya mooyaane idinkoo jinaabo leh salaadii ha u dhowaanina macnaheedu markaa muxuu noqonayaa ilaan istinuhu waxa weeye xukunkii hore ee la riday oo xaalad gaara laga soo reebo waxaa laga fahmayaa haddii jid gudbaysaan idinkoo jinaaba leh Ehm, dee salaaddii waa u dhowaan kartaan baa laga fahmayaa marka sidaa loo eego waxa haddaba isweydiinle qofku haduu janaabo leeyahay oo uu jid gudbayo sidee buu salaada ugu dhowaanaya laba tafsiir bay culimmadu mariyeen midka aad mooddo inuu kusii yaro cad yahay waxa weeye in la yidhaahdo eraygan a salaad ayaa markaan uu noqonaya mawaadica asalaa meeshii salaada walaa junuuban jinaabo idinkoo le ha u dhowaanina salaadii mawaadica salaa meeshii salaada lagu tukanayo oo ah masjidkii ilaa caabiri sabiil idinkoo maraya mooyaane oo qofkii masjidkii dee inuu dhex dego isagiioo jinaabo leh ayaa ayadu diidaysaa haduu laakiin dhaafayo oo muruur ay tahay caabiri sabiil baa lagu fasirayaa marka laa taqrabu salaa mawaadica salaa meeshii salaada ha u dhowaanin oo ha dhex fadhiisanin ilaa caabiri sabiil adoo dhaafaya mooyaane mar haddaad jinaabo ilaa aada maydhato taasi waa lagu fasiray qolyaha qaarkoodna waxay ku fasireen salaaddii ha u dhowaanina ilaa caabiri sabiil idinkoo musaafiriina mooyaane oo haddaad musaafir tahay jinaabana leedahay salaadii waad u dhowaan laakiin fatayamamu baa lala akhriyayaa oo waxa aayadda dambaa fasirayso falam tajiduu maan fatayamamu saciidan oo laba jeer baa lagu soo celiyey markaa qofkii musaafirka ahaa ee biyo waayey inuu gebagabaysan karo marwaa markan aynu halkan ku arkayna ilaa caabiri sabiil qofkii musaafirkahaa jinaabada lahaa inuu salaadii ugu dhawaan karo isaga oo gabagabaysanaya mar labaadna waa la soo celiyey oo waatan dee xagga dambe ku jirta aw calaa safar labadaa tafsiir mid laakiin madhabu shaaficiya rag mid ah, waxa ay leeyihiin mar haddii musaafirkii marka dambe la sheegay oo xaggan dambe uu ku sheegay marda aw calaa safar dee halkan waa inay macno kala sheegayso macno kale waa inay sheegaysa ah qofkii inuu masaajidkii iska daayo marka uu jinaabada leeyahay ilaa inuu jid dhexdiisaa marayo mooyaane waa halka ay ka soo qaateen yaxrumu lubthu ljunubi fi lmasjid masjidka dhexdiisa inuu ku nagaado qofka jinaabada leh ayaa xaraama halka ay ka daliishanayaanba halkaas leanna musaafirkii gaar baa loo sheegay musaafirkii biyaha waayey dee wuu gebagabaysanayaa oo ha ayadad qaybta danbaa sheegaysa taasina waa taa wa in kuntum mardaa haddii bukaan tihiin waxaad la akhriyaysaa falam tajiduu maaan baad la akhriyaysaa haddaad bukaan tahay oo aanad biyahaysaninna fatayamamuu saciidan dayiban ciid wanaagsan u qastiyo ku gabagabaysa aw calaa safarin ama musaafir baad tahayoo falam tajiduu maaa biyana maad helin fatayamamuu saciidan dayiban markaana aw jaa axadun minkum min alqaa'id ama mid idinka idinka midabaa xamaamka ka yimid oo dee u baahan inuu weysaysto weysadiina ma hayo falan tajiduu maaa ah. fatayamamuu saciidan ayiba aw laamastumu nisaa ama dumarkiibaa taabateen falam tajiduu maaan ah. fatayamamuu saciidan ayiba cudurdaradani kolkay yimaadaan ee weysela'aantaa ah, ee jinaabadaah labadaa jeerunbay mid noqonaysaa mar haddaa biyana la waayo meeshii weysela'aani jirto jinaaba jirto jimaac jiro markaa waxa ay noqonaysaa in la gebagabaysto waxa labaadoo iyadana ay isdul taagi lahayn aw laamastubunisaa haddii dumarka taabataan taabashada culimada islaamku laba tafsiir bay saareen oo taabashadii dumarka sidan loo taabanaya jirkooda waa halkay ka soo qaateen madhabta shaaficigu gabadha taabashadeedu inay jabinayso weysada qolyaha kalena waxay leeyihin m waa galmo oo aw laamastubunisaa haddii dumarkii u galmootaan oo jinaaba timaado doodeeday leedahay oo junubka dee horaa loo soo sheegay markaa shawaaficdu leeyahay qofkii mujnibkaa ah horaa loo soo sheegay maxaa laga celinaya qofkii musaafirkaa ah marka dambea la sheegay maxaa xagga hore loogu fasiraya ilaa qof waliba marka uu had iyo jeer masalada binaynayo waxyaabuu ku salaynaya marka labada tafsiirba way jiraan haddii dumarkii taabataan iyo haddii u galmootaan luqa alcarabiya kolkii loo noqday eraygu isagoo labada macnoba leh taabashadii jidhka iyo taabashadii iyadoo lagu fasirayo galmada labadaba wuu soo arooray xagga nusuusta iyo luqa alcarabiya laakiin waxaynu odhan karnaa mala xagga axaadiidta waxay u yaro badan tahay in gabadhu aanay weysada jabinaynin oo marar badan baa xaasaskii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyagoo taabtay oo uu tukaday oo aan u weysaysanin ay soo aroortay waaya taas weeye waxaase afraadoo aynu isdultaagi lahayn saciidan ayiban fatayamamu waxaa u qasadaan saciidan ayiban saciidku muxuu yahay waxay a'immada qaarkood ku fasireen ciidda in ciidda gacmaha la saaro dabeedna wejiga la mariyo iyo gacmaha saciidka qaarkood waxay ku fasireen wixii kor u taagan ee dhulka kor uga kacsan kullu maa sacida cala alard wax kasto dhulka kor uga taagan sida gidaarkii iyo dundumadii iyo dayrkii iyo waxyaabahaasoo kale labada tafsiirba waa jiraan luqa alcarabiya kolka la eego labadaba waa lagu fasiraystaa waa lafdi mushtarag oo ama laba macno leh kolka axaadiidta nebiga la eegana gidaarkana wuu isticmaalay turaabkana wuu isticmaalay sidaa darteed baa madaahibtu labadaa ay ugu binaysmeenoo had iyo jeer waxyaabaha khilaafkana waxaynu ku tilmaannay inuu yahay ama dabeecadda luqadda ama dabeecadda naska naskiioo laba macne ku suuroobaya ama ereygii luqada ahaayoo laba macne uu ku suuroobi karayo waa laba madhabood macruuf ciiddaa lagu gebagabaysanaya iyo ma ahee wixii ciiddana way ku ansaxaysaa wixii ka sarreeyana way ku ansaxaysaa laakiin ciidda way isla waafaqsan yihin haddii lagu gabagaysta inuu ku ansaxayo ee gidaarka taaganba isla khilaafsan yihin rasuulka se sala allahu calayhi way sugnaatay xadiid saxeixa inuu gidaarka ku gabagabaystay oo uu yidhi innamaa yakfiika haakada intuu gidaarkan ku dhuftay uu wejiga iyo labada gacmood waa masaa'il runtii u baahan baxhi dheeroo dee fiqiga iyo marka aynu maraynay ama kutubta xadiid ayaynu masalooyinka aad uga warannaa fatayamamuu saciidan ayiban famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum waxaad arkaysaa inay kala duwan yihiin xubnaha la maydhayo iyo kuwa la masaxayo marka la gebagabaysanayo isku mid maaha waxaa laga gebagabaysaa wejiga iyo gacmaha dee inta laga weysaystana waynu naqaanaa marka aad gebagabaysanaysa ha u fikirin sidii waysada uun intii in laga gebagabaysto cagihii iyo madaxii iyo waxba ciidda ha isku badin marka la maydhanayana in dee intii laga maydhan jiray laga gebagabaysto way dhacday asxaabta qaarkood bay ku dhacday inay gelgelimaysteen oo is idhaahdeen kol hadii aad jinaaba leedahay maydhigiina maydhiga halkiisiina ciidu gelayso dee ciidun iswada gaadhsiin <laughs> oo dabeetana <laughs> sidii xoolaha ma gelgelin maray waaya wejiga la garay oo waxa weeyaan fooda laga bilaabo ilaa garhka min aluduni ila aludun iyo labada dhigood la ysaga gaadho gacmuhu waa intee iyada laftigeeda waa masaa'ilka ay culimmadu fiqi fuqahadu isku khilaafeen gacantu waa intan hore laga farxasho iyo me waxaa la gaadhsiinaya ilaa suxulka labada qayboodba waa yidhaahdeen axaadiidta saxiixi waa aada ugu badan yihiin ilaa intaa saacadda lagu xidhayo rusqiga la idhaahdo ayaa xadiidka aynu goortii dhawaad xuseyne saxiixa uu sheegaybay inuu nebigu wejigana mariyey gacmahana ilaa intaa laga faraxashay cumaacumaha intaas saa u mariyo bui inamaa yakfika haakada ma mar quraa lagu dhufanaya mise laba labada qowlba waa jiraan iyaguna mar weeye iyo laba jeer baa loogu dhufanaya khilaafka farciga wey waaya wuxuu nasku ina barayaa had jeer wixii adaabah adaabta wanaagsan ee la isticmaalayo markaa wax la cabirayo in waxna la sheego waxna aan afkana lagu ballaarinin markuu nasku ka warramayay qofkao xaajadiisii soo soo gudanaya ilaahay waxau ihi aw jaaa axadun minkum min alqaa'id haddii midkiin ka yimaado meesha godan meesha godanka ka soo baxa meesha godane waa xamaamka lagu xaajo guto wixii qofku gudanayo wixii ka soo baxaya waxaa ma sheegine adaabta wanaagsan baa ilahay una baraya hadduu qofku halka xamaamka ka soo baxabuu nasku leeyahay dee waa la soo gutay iyo weysadiina ka jabtay aw laamastumu nisaa haddii jimaac looga jeedo taabasho dumar dee sidaa weyn baa ilaahay u sheegay cajaa'ib kale waaya marka dhowrkaa arimo cudurdaarkaasaa ilaahay uu sameeyey wain kuntum hadii aatiin mardaa kuwa buka oon biyihii isticmaali karaynin weeye aw calaa safarin ama safar ku jira oo aydaan biyo helin aw jaa axadun minkum min alqaa'id ama midkiin xamaamka uu ka soo baxo iyo godka lagu xaajo guto oo aydaan biyo helin macnaha biyo helin aw laamastum unisaa ama dumarkii u galmootaan oo idaan biyo helin falam tajiduu maan taasaa u wada taalla fatayamamuu waxaad ku gebagabaysataan saciidan dayiban ciid wanaagsan ama shay gidaarho fiican famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum wejigiinna iyo gacmihiinnana mariya ina allaha kaana afuur cafuwan kafuuraa wixii markaa tafaasiilahee kale ee maalan dee la sii xidhiidha iyo nusuusta ku soo aroortay iyo baabu dahaara ayaad ka daalacanaysa oo kuu sii faa'iideynaya sharxa aayadda qaala allahu tacaala ilaahay baa waxau alam tara miyaanad arkaynin nebi maxamedow ama aanad ogeyn ila aladiina kuwa uutuu la siiyey nasiiban min alkitaab qayb kutubta ka mid ah nasiiban min alkitaab ay lkutub kutubtii ilaahay uu soo dejinayay mid ka midoo towraada bay heleen yashtaruuna dalaala baadi bay bedel qaadanayaan oy soo iibsanayaan hanuunkiina way iska tuurayaan wa yuriiduuna waxay doonayaan an tadilu sabiil inaa waddada ilaahay toosan ka ambataan an tadilu sabiil waddada ilaahay inaad ka ambataan wallaahu aclamu biacdaa'ikum ilaahay isagunbaa ogid badan cadowgiinna haddaa idinku isleedihiin cadowga idinkaa yaqaana isagaa idinka sii ogoo idin tilmaamaya wakafaa billaahi waliya ilaahay baa idinku filan garab wakafaa billaahi nasiiran hiiliye idinkaa hiiliye mid idiin hiiliya isaga ayaa idinku filan iyo mid iskiin garab taaga min aladiina kuwiibay ku bayaansan yihin min aladiina kuwiibay ka mid yihiin kuwa waxaa xil kala sameeyey yuxarifuuna alkalima kalaamka ilaahay bay doorinayaan min aladiina min aladiina haaduu waa kuwii yuhuudda ahaa ayay ka mid yihiin kuwaa ilaahay uu sheegay kuwaasoo yuxarifuuna alkelim waxay bedelayaan kalaamkii ilaahay can mawaadicihi meelihiisay ka beddelayaan intay masaxaan bay gacanta ku qorayaan ama macno khaladay saarayaan markay nebi maxamed u yimaadaanna wayaquuluuna waxay odhanayaan samicnaa maqalnay wa casaynaa diidnay sidaasay odhan jireen nebiga wasmac bay nebiga ku odhanayaan bal haddana dhagayso hayra musmacin alla kuma maqashiiye way habaari jireen nabiga waraacinaa bay odhan jireen bal hadda noo yarkaadiyo cagta noo dhig waxaad akhriyaysaa aan dhegaysanay layan bialsinatihim carabkooday ku duwayaan daacad maahe waa carab dalab leh layan duwid ay duwayaan macnaha erayga bialsinatihim carabadooday ku duwayaan oo eraygaa raacinaa si saxa ugama jeedaane waxbay ku duwayaan wadacnan fi diin diintii ilaahayna way durayaan mar haddii nebiga la duray ilan diintii baa la duray alla wuxuu xuse wixii la gudbanaa inaanay yeelinoo wuxuu uhi walow annahum haddii iyagu qaaluu ay odhan lahaayeen yuhuuddu samicnaa waadacnaa naska iyo diinta ilaahay maqallay oo aqbalay wasmac bal haddana dhegayso wandurnaa noo kaadi waxaad akhriyaysa aan ka bogane la kaana khayran lahum erayadana u wanaagsanaan lahaa oo u saafisanaan lahaa wa aqwama waanay u toostii badnaan lahaydoo sidana u cadaalad badnaan lahayd walaakin lacanahum allahu bikufrihim ilaahay gaalnimada ay sameeyeen bu ku nacdalay falaa yu'minuun ma rumaynayaan ilaa qaliila in yar mooyaane iimaan yar oo aan ansaxaynin weeye iimaankoodu ama ilaa waqtan qaliilan waqti yar unbay rumeeyaanoo ah inta ay istusayaan nebigii asxaabta waxa rabbi halkan ka waramay markuu soo tilmaamay dahaaradii jidhka adahaara aahira iyo cibaadadii wanaagsanayd qofkuu gudan lahaa uu xusayaa dahaaradii caqiidada dahaaradii cibaadadu ay u baahnayd iyo dahaaradii caqiidada saasuu nasku isu raacinaya dabeedna wixii shirkiyaad ah iyo wixii gaalnimo ah iyo wixii fikir leexsan ah intaba ummadda ilaahay uga digaya maadaama uu uga digay dadkii horseedka ka ahaa aayaadkani markaa waxay ka warramayaan yuhuuddii iyo iyo sida ilaahay uu uga digaya ummadda islaamka in badan bay nimanku waa niman afmiishaarinoo dowdariinahoo liita oo dadka dunyada iyo gacanta ugu hayaanoo horumarka ayay sheegtaanoo dhugdhuglaynta iyo reer magaalnimada ayay inay ugu horeeyaan ummadda had walba sheegan jireen lidaalik baa markay halkaa joogeen madiina ay ahaayeen dadka ugu xoog iyo xoolaba badan qalcado waaweyn bay lahaayeen dhir nakhiila bay ku haysteen iyo timir fara badan ceelasha biyahabay gacanta ku hayeen dadka wax laga amaahanaya iyagay ahaayeen sidan iminkaba bangiyada caalamka iyo dahabka iyo eh, meeshii lacagi ay ka soo baxaysaba ay gacanta ugu hayaan bay ahaayeen marka in badan baa dadku ama ku meeraysanaya ama la taxaalufi jiray ama qowlkooda la dhagaysan jiray markaasaa marar badanoo lagu jiq siiyey banu nadir iyo banu qurayde iyo waataynu dee dariska siirada ku soo qaadannay in asxaabtu nebiga ay u baryayeen qaarkood macnaha qolyihii ay xulafada ahaayeen berigii hore yuhuudda qabla alislaam oy lahaayeen berigii hore aan xulafo ahaan jirne bal nimankan maanta magantayada ha lagu sii daayo bal nimankan maanta yaan la laynina aanu meesha ka saarno onu ka kaxayno waxaasoo dhan waa habrasho loogu habranayay mararka qaarkood ehm, waxaa faraha badan ay urursadeen iyo adduunyada waaya kolkaasaa ilaahay halkan ka digayo mar hadday diin laawayaal yihiin mar hadday ammaanadii diinta khiyaameeyeen waa cadow ilaahay weligoodba dunyo kasta hayeena waa cadow ilaahay cadow ilaahay qofka mu'minkaa ah cadow buu u yahay intuu ilaahay qofku la colloobo qofka isaga rumaysan lama saaxiibayo wax xaqiiqo jirta wey qofkiioo ilaahay la coloobay oo diintiisii kala tuuray oo rabbi khiyaameeyey oo ammaanadii diinta gudan waayey oo sidaa ilaahay ugu gacan saydhay in cid ilaahay awliyadiisaa uu soo dhoweeyo la saaxiibu hagaajiyo lagama yaabo laa yarqubuuna fii mu'minin ila walaa dimma qof mu'mina magan iyo ballantoona uma dhowrayaa buu waxa ilaahay uhi subxaana miyaanaad arkayn baa layidhi istifaamku had iyo jeer kolka uu yimaado eraygu isweydiin markuu dhigan yahay wuu ka duwan yahay warka caadiga ee qofka loo sheego leanna qofka qalbigiisii baa nasku soo jeedinaya iminka haddaanku idhaahdo waxaama ka warhaysa maskaxdii baad kolkiiba soo jeedinaysaa iyo maqalkii waxaad isu diyaarinaysaa inaad wax uruursataad jawaabtaba dabeedna adigoo ay kugu jiq tahay oo garan la oo qalbigaagu laakiin soo jeeda marka lagu dhiibo si wanaagsan baad u qaadanaysaa wixii lagu sheegay waa xikamka balaaq ahaan loo isticmaalo isweydiinta iyo xuruufu tambiih alam tara miyaanaad arkayna waa la odhan karaayoo dee soo eeg agtaaday fadhiyaane madiinay kula joogaan miyaanaad ogeynna waa la odhan alam taclam dee inaad dadka noocan ah, inay ku libdhaan ay ku qarsoonaadaan maaha kuwan bulida kuu galaan iyo meeshaa qarsada ila aladiina uutuu nasiiban min alkitaab alkitaab inkastuu mufrad yahay ashaa jinsiye ah. macnaheedu waxa weeyaan inuu bimacna alkutub yahay waxaa la siiyey qayb kutubta ilaahay uu keenay ka mid a ah. kutubta ilaahay ka ah ayaa la siiyo calaf ay u heleen haddana bale yashtaruuna adalaalata wa yuriiduuna an tadilu sabiil baadina way iibsadeen halowgiina way ka tegeen baadi bay bedesheen halowgi eh, hanuunkiina way ka tegeen halowna way qaateen hanuunkii ilahayna way ka tegeen waxaa nas ku shabahay iyaga oo maalan iib geeyey kitaabkii ilaahay oo intay halkaa dhigeen hanuunkii soo bedel qaatay dee eh, badeecaddii shaydaanka intaa joogin inay iyagu aan badeen keliyahay gurmad waxay u yihiin iyo eh, macnaha waxay in fara badan u ordayaan inay ummaddana lumiyaan wa yuriiduuna an tadiluu sabiil inaa idinku ambataanna way doonayaan asalkeedaba qofku waxaa la yidhaahdaa faaqidu shayi laa yucطiihi qofku haddii wax aanu haynin ma bixiyo marka cid aan hanuun haynin dee wax ma hanuuniso cid hallowsani ma jeclo ku hanuuna waa qawaacidka u baahan in laga duulo inaad tidhaahdo anugu waan hanuunayaa diintaydaan haysanayaa muslim baan ahaanayaa gaal haygu jeclaado iyo mid intaaba diidani isma qabanayso leanna wuxuu arkayaa in iskhilaafsantiin marka waxaa ku heshiin kartaan inaad isla noqotaan haddaba natiijada ka soo baxda intan aayadan ilaahay uu tilmaamay nin kitaabkiisii tuuray oo adigana weerar kugu ah natiijada ka soo baxduu ilaahay kuu dhiiba wuxu uhi wallahu aclamu biacdaa'ikum wakafaa billaahi waliyan wakafaa billaahi nasiira muu odhanin ilaahay wallaahu aclamu bihaulaai kuwa uu ogyahay muu odhan laakiin natiijadii ka soo baxduu kuu dhiiba waa inay cadow noqdeen kol hadday diintoodii tuureen taadana weerar ku yihin waa inay cadow yihiin inay cadow yihiin wey cadowulislaam caduw ullaahi wa caduwu lislaam macnaha siday dadka muslimiintaa ah, yahuudi u gelayso wax allo waxaa caalamka ka dhacaya bariya galbeed iyagaa sabab u ah maalmo dhoweyd baad eegaysa tifiyadoo sii daynaya islaamihii filistiiniyiinta ahaa ee yahuuddu ay xidhxidheen oo ay ay ku sallidayaan soo wax dhacay maaha ay baa lagu sallidayaa qof maxbuus xidhanoo aygaasaa raqaya kolkaasaa dabeetana inta ayga dhirbaxaan ay ka yaro gooyaan ayay dhakada u salaaxayaan ayga waad wanaagsantay si wanaagsan baad u qaniintay ciraaq baad arkaysa qaar intay qaawiyeen ay ay ku dirayaanoo cawrada uu ka goosanayo waa arrin qof bani aadamah qof muslina iska daayo qof bani aadamnimada aaminsan baana ka suuroobay wallahu aclamu bicdaaikum ilaahay baa wuxuu le waa waxyaabaha in lagu qarxa iyo in la qaniino iyo in laga soo go kalifaya in wax walba lagu sameeyo nimanka ah waxa dadkan dhaqdhaqaaqa samaynaya nimankan ku qarxaya waxaan ku kalifayaa macnaha qiiradii baa ku biirtay oo ku biirtay oo ku biirtay markaasay ku qarxeen waxaan qofkii lagu samaynayo ee isdugsanaya ee wax ka soo raynaya aanu lahayn ee sii biiraya uun cadhadii qofka muslimkaa ku biiraysa walaalkii u arkaya lagu samaynay lagu samaynayo wuxuu jawaaba maha la helaba odhanaya marka subxaan allah ilaahay wuxuu qofka muslimka ugu bushaareeyay ka haduu waayey ka noocana ee imaanla-aanta ku sugan iyo diinla-aantan hadduu iska weydaarto inuu ilaahay ku filan yihi wakafaa billaahi waliyan wakafaa billaahi nasiira ilaahay weli buu kuugu filan yahi nasiirna wuu kuugu filan waxaynu ku fasirnay ama culimmadu ay ku fasireen weli buu ilaahay kuugu filan yahay wax wixii kugu socda inuu kaasoo kuu soo socda inuu kaa joojiyo wuu karaa nasiirna wuu kuugu filan wax kastoo kugu habsada inuu kaa dulqaado wuu karaa weligu waa kugu guntada ee ku difaaca nasiirkuna waa wax kugu dhaca kaaga hiiliya labadaaba ilaahay baa kugu filan haqawadin haddii aad odhan layd talow kuwaasi waa kuwee wuxuu ilaahay yidhi min aladiina haaduu waa yuhuuddii waa kuwii yuhuudoobay eraygu berigiisii hore waxa la idhaahda wuxuu ka yimi innaa hudnaa ilayk waanu kuu toobadkeenno ammaan buu ah laakiin markii dambe ee toobadkeenkiina ay ka tegeen eed buu noqday yuhuudi lidaa waxa weeya wuxuu ka dhigan yahay malcuun ayuu ka dhigan yahay magacaasay ayaa maray sidaa darteed baan iminka aanad idaacadaha ka maqlayniyo warbaahinta yuhuud waxa ay dowladda yuhuudda waxa waxaa samaysay miyaad maqashaa dowladda bani israa'iil baa layaa ama dowladda israa'iil ayay idhahdaan iminka waayo eraygan waa erey ay necab yihiin oo iclaam ahaan aanay jeclayn sheegayana dhaliil diiniya buu sheegayaa markaasay dabeedna aanay jeclayn taa qowmiyadda ayay doortay yuxarifuuna alkalima can mawaadicihi kalaamkii ilaahay bay meeshii ka bedelanoo horeynuu soo marnay inay gacmaha ku qorayeen kitaabka macnihiisana way bedeli jireen kalaamkay ilaahay laga warinaya way bedeleen kay nabiga ku qaabilayeenna way bedeleen nabi maxamed intay u yimaadaan bay odhanayaan samicnaa wa casayna wasmac hayra musmac saasay odhan jireen markaa maqalay oo diidnay sidaa darteed buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam asxaabta war sidii yuhuudda odhanine idinku waxaad tidhahdaan samicnaa waadacnaa qufraanaka rabbana wa ilayka almashiir sidaa ilaahay uu ku ammaanay ku hamriyey oo qofku sideedaba markuu diinta maqlo maaha inuu caqliga isticmaalo maaha inuu ka hor yimaado laakiin waxa la gudban uun samicnaa waadacna samicnaa waadacnaa baa la gudban qofka samicnaa wacashaynaa waxa aimada qaarkood ay ku fasireen ereygan in aanay kaba hor iman jirin nebiga kala hor iman jirin kala ka hor odhan jirin laakiin ay dee intay dhegaystaan uun iska dhaafi jireen oo qowl ahaan doonaan samicnaaba ha yidhaahdeen laakiin ficilkooda ayaanay ka samayn jirin markaa kol haddaanu ficilka wuxuu qofku aanu shayga ka fulinayn wa casaynaa unbuu ku jawaabay qowlka haba yidhaahdo samicnaa ee ficilkii kol hadduu ku diido wa casaynaa unbay ka dhigantah wasmac hayra musmac hadallada nebigay ka agleeyihin wasmac hayra musmac wasmac dhegaysa bal haddana maqal waxay iska dhigayaan niman wacdiga ka qaadanayo way munaafaqadaynayaan dabeetana la sugayo nabiga inuu bal hadda wax uu sheego oo saas oo kale ka boganayo wuxuu u sheegayo wasmac hayra musmac hoos bay odhanayaan dhegayso alla kuma maqashiye habaar hayra musmacin adigoo kolla aan wax maqlayn oo aan kolla waxba naga dhegaysan mayside dhegayso taasay odhan jireen way habaarayaan way dhaliilayaan way durayaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ehel in aanu ahayn in wax laga qaatay ayay u dhigayaan arrinta layan wa raacinaa bay odhan jireen raacinaa erey luqa alcarabiya marka la eego wuxuunu la macno yahay kaa dambe ee la yidhi wandurnaa raacinaa noo kaadi bal hadda nayar sug waxaad sheegaysa aan ka boganay sidaasay muuqaal ahaan u dhigayaan laakiin xaggooda waa erey dhaliin leh oo qofka marka la ceebaynaya lagu isticmaali jira markaasay isu sheegeena waxay dhahan maxamed saaxiibadii waxay dhahdaan raacinaabay dhahdaan inaguna kaalee ku nidhaahne inagoo tii luqadeenna u niyoonayna layan bialsinatihim wa dacnan fi ddiin layan layibu waa duwidda wey bialsinatihim carabkay ku duwayaan macnihii wax kale uga jeedaan arabkiina waxba macnaa afkii iyo uurkii baan iswaafaqsanayn sidaasaa ilaahay uri subxaanahu wa tacaala waacnan fi ddiin nimankani erayadanay yidhaahdeen diin waxba kamay sheegin sidan imanka aayadda inooga muuqata laakiin samicnaa wacasaynaa wasmac kayra musmaca raacina intaba nebigay ku jahaysanta nebiga qofka wax ka sheegaa waa qof diintii wax ka sheegay nebi maxamed qofka duraa waa qof diintii duray dacnan fi ddiini waa saas weeye oo waa hor waa tusaalihii kitaabka tusaalihiisii weeye kitaabkuna waa midaynu ka maqalay sida loo fahmayana nebigaa muuqaal inagu siiyo tusaale ku ah maadaama ilahay uhi ku dayda marka qofka nebi maxamed wax ka sheega ama dhaliila ama dura diinta ilaahay buu duray in qofka muslimka ay u fahmo ayaa aad iyo aad u muhiima oo aanay kala hadhaynin rasuulka sala allahu caleyh wasalam iyo manhajka uu la yimi dee nimankiibaa sidan ilaahay uu ku eedeeyey sidana walaakin lacanahum allahu bikufrihim in ilaahay ay gaalnimo sameeyeen buu xusay oo uu nacdaray waa erayadaa ay nebiga ku yidhahdeen aad arkayso dee caayada nebi maxamed la caayayana ka war ee qaar soomaali sheeganaya ee caayaya maxaad u malaynaysaa iyada waa diin la duray waa rasuulkii ilaahay oo la duray sala allahu calayhi wasalam waa iyadoonu qofku aaminsanayn waa iyadoonu jeclayn asalkeedaba cidduu jecel yahay qofku ma caayo miya dhacdaa qofku hadduu qof jecel yahay difaac buu ka galaa marka wax laga sheego oo idhaahda ma aha sidaa ma aha wuuba difaaca intuu caayo iska daayo laakiin cidda uu qofkani caayayo markeeda hore waa inuu nacay hadduu qofku ilaahay iyo diintii rasuulka nacana waa gaalnimo waa kaa ilaahay yidhi walaakin bikufrihim walaakin lacanahum allahu bikufrihim waa erayadan weeye gaalnimada la sheegaya faqaliila maa falaa yuuminuuna ilaa qaliila walow annahum iyagu qaaluu samicnaa waadacnaa hadday odhan lahaayeen waa siday asxaabtu yidhaahdeen wasmac wandurnaa bal haddana maqaloo nayar sugintaanu ka boganayna hadday odhan lahaayeen ereyadaa bilaa aan shubhada lahayn wandurnaa lakaana khayran lahum waaqwam intay u khayr badataabay u toostaan lahayd wuxuu nasku ina barayaa oo kale ereyga margiga ah ee kolba dhan loo rogi karo hadal waa margi baa la yidhi wada margi maaha waa qaarkii uune in kaa margiga aan la isticmaalin oo qofku marka uu wax ku hadlayo ay noqdaan wax sariixahoo xaq iyo baatil aan dhex oolina xaqa ku cad waa inuu noqdaa hadduu baatil sheegayana si wanaagsan waxu sheegaa laakiin lafi iyo dowraan waanu inuu labadaa dhexdooda wareegin oo ereygiisu aanu kanna kii xaqa doonayna aanu daliishan karin